بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عنه باب قول الرجل فداك أبي وأمي wuxuu baab yahay ninka odhaahdiisa odhanayo waxaan kugu furanayaa aabbahay iyo hooyaday ama aabbahay iyo hooyada lagugu furay xadaثna qabiisaة bn cuqba qaala xadaثna sufyaan ibn saciid aلthawri can sacd ibn ibrahim ibn cawf الzuhri qaala xadaثanii cabdالlahi bn shadaad min hiqaati الtaabiciin wa culamaa'ihim soo ima maqlaysaan culama alle isma haddaad maqlaysaan idinku filan baalkan qawqawdiisa naga daayay codku dhuminaya baalkii naga daayo sidiisuba horta ayb xadaثnii cabdالlahi bn shadaad min hiqaati الtaabiciina wa culamaa'ihim qaala samictu caliya radي اllahu tacaalى canhu yaquul cali baan maqlay oo leh maa ra'aytu nabiya rasuulka ilaahay ma arag yufaddi asagoo ku furanhaya naftiisa ku furanaya rajulan ruux ama nin ku furanaya naftiisa bacda sacdin ibn abi waqaas cali wuxuu leeyahay nebi maxamed oo naftiisa cid kale ku furanayahay ma arag waxaan sacadka ahayn samictu rasuulkan maqlayo yaquulu leh irmi gan ama leebka tuur fidaaka abii wa ummii aabbahay hooyadayba halaguu furtee yani maalinka uxud ayuu aad u dagaalamaya ninka loo yaqaana sacad dadarna sidoo kale marka nin ganatana waa ahaa yani shiishahan ah oo toogta farta aan la gafin marka nabig sal slam sacad wuxuu ku yidhi irmii fidaaka abi wa ummi marka inay bannaantaa laga qaadanaya bukhaari wuxuu leeyahay dhib ma laha taa macnaheedu ma aha inaad hooyadaa iyo aabba habaarayso ee ereygu macnihiisu waxaa weeye waxaad xurmaynaysaa ama qiimaynaysaa ruuxan aad la hadlayso ba ku weyn xaggana aad jeceshahay camalku qabanayo xadaثna caliي bn اxasan ثiqaة xaafiظ ibn shaqiiq almarwasi akhraja lahu اljamاعة shanta kale waasiطay kaga wariya ama bukhaari fainahu yarwi canhu bilaa waasiط qaala akhbarana xusayn ibn waaqid almarwasi saduuq qaala xadaثna cabdالlah ibn burayda الtaabiciي اljaliil can abiihi buraydaة bn xusayb alأslami saxaabiga jaliilka ahaa kharaja الnabiyu nabigaa baxay xaggee buu aaday ila almasjidi masaajidku aaday salawaat اllah wasalaamu calayh wa abu muusa abi muusa alashcarina yaqrau uu aan akhrinay abi muusa alashcari oo qur'aan dareerinay oo masaajidka fadhiya ayuu nabigu xaafadihiisa ka yimid ama meel koru ka yimid masaajidku soo aaday faqaala nabigu wuxuu yidhi man haadaa kan waa kuma yacnii burayda oo meeshii raggii jooga ka mid ahaa yu nabigu wuxuu ku yii ninka waa kuma faqultu waxaa idhi buu ana burayda ibn alxusayb alaslami nabigu wuxuu teganayaa burayduu yidhi kumaa tahay ayib ee hadda waa kuma ruxuu leeya ma aha abi muslim u jeedo buraydu nabiga garab taagnaa ama meesha fadhiyey yidhi kumaa tahay adug nabigu sal l slam ruuxu mar arkana ma iloobi jiray salawatullahi wasalaamu calayh faqaala wuxuu dhi ana burayda ibn alxusayb <clears throat> jacaltu fidaaka aw juciltu fidaaka furashada allah iga yeelay yani meesha ka dhiman lahayd ama meesha aduu balaayo kaaga dhici lahayd ama dhib kaaga iman lahaa aniga burayda hagu dhacee nabi maxamedoo burayda la yidhaahdaa ayb idan maxalu shaahidka uu bukhaari ka rabo juciltu fidaaka wey laakiin baabku tarjumaysta wuxuu ahaa baabu qawli rajuli fidaaka abi wa ummi labada wada socda buu baabku ahaa tarjamadu ahayd laakiin hadda waxa meeshu ku qoran waa maxay waa halmid oo ah aabbihii labadii waalid mid ka mida w marka bukhaari wuxuu leey waa isku mid haddaad tiraa juciltu fidaaka ood adiga naftaada nabiga ku furata ama ruuxii naftaada ku furato iyo dad waalidka ku furato iyo dad aabbaha ku furata iyo hooyada waa isku macnun wax dhiba male halkaas bukhari oga jeeda qaala nabigu wuxuu yihi qad ucطiya waxaa la siiyey haadaa ninkan abi muusa alashcari ah mizmaaran turun baa la siiyey ama gari baa la siiyey waxyaabaha codka lagu qurxiyo laxanka wey oo min mazaamiir ali daawuud mazaamiir waa jamcu mizmaar waa jamcu mizmaar mizmaarkuna waa garida ama baashan miisiga ay ku qaraacaan ay afuufaan taas wey ama kasaarka waxaa u tiraadaba idan sida waxyaabaha codka loogu qurxiyo ayaa ilaahi subxaanahu wa tacaala abi muusa wuxuu siiyey xanjara iyo cuno iyo carab iyo codrab rabbi wuxuu siiyey subxaana wa tacaala codka qur-aanka qurxinaya ama soodka qurxinaya ayib laqad ucطiya hada waxaa la siiyey mismaaran turun baa la siiyey ama gari baa la siiyey ama kaban baa la siiyey oo min mazaamiri aali daauda daauud aalkiisa oo kale yani culm waxay leeyihiin qaarkood daauud iyo dadkii ka farcamoo dhanba haaliban waa cod quruxsanaayeen nabilahi daauud inu aad u quruxsanaa mar walmao sunnada caddaysay xadiidka wuxuu ku daraya darayaa aalkiisaoo dhanba xataa inay ila codka quruxsan iyo midka fool xun sida loo wiraafi wey wiraasi mu noqon marna waa hibo rabbi subxana watacala u bixiyo marna waa hibo sabab lahoo wiraasi noqota idan marka daawuud iyo aalkiisiibaa ilaahay cood ku siiye qaybo ka mid ah ayaa muusena xoogu kalama loo daray bal abi muusan rabaa cabdullah bn qays <clears throat> baabu qowli rajuli buu baabya yaa bunaya inaad odhan karto ruuxadan dhalin wiil yaroodan dhalin wiilkaygiyo oo iska bannaan tahay oysan qasab ahayn inaad ruuxa asaga aad aabbo taanwaalo tahay liman duu loo yidhaahdo yaa bunaya lagu yidhaahdo lam yudrik اlislaama liman abuuhu lam yudrik ilislaam ruuxan aabbihii uusan islaamin wiil yaro aabbihii gaalnimo ku dhintay ama gabadhiro aabbeed gaalnimo ku dhintay ya waxaad dhahaysa yaa bunaya ayib maxaa yeele booska aabbaha man bukhaari wuxuu ugu qayday yani xadiidka macnaha ku yimid laakiin nabiy axan wasalaamu calayhi iyo saxaabadiisa anas iyo ibnu cumar iyo kulligood xataa abnaau saxaaba iyo abnaa'u taabiciin y waxay ku odhan jireen yaa bunaya wax dhiba ma lah xadaثna bsr ibn اlxakm ibn xabiib ثiqة imaam qaala xadaثna maxbuub ibn mxriz layn اxadiiث alkufi waa daciif ninkaa dambe qaala xadaثna sacb ibn xakiim majhuul اxaal can abiihi aabbihii oo asagoo xakiim ah asaguna waa majhuul xaal can jadihi awowgii oo shariik ibnu namla loo yaqaano shariik ibnu namla la yihahda qaala wuxuu ihi awowgaas ataytu cumara bn khaaab baan u imid radi allahu tacaala canhu fajacala cumar wuxuu guda galay yaquulu inuu leeyahay yabna akhii walaalkay wiilkiisiyo yani adeero way weli adeer tahay yabna akhii awowgii oo shariig ahabaa saa lagu odhanaya uma sa'alanii cumar wuxuu i weydiiyey oo wuxuu idhi yaa tahay ina ayaa tahay fantasabtu lahu waa u atirsaday waa u hayb sheegtay u sheegtay ina hebel hebel baan ahay baan fantasabtu lahu cumar waa u nasab sheegtay bimacnaa haybtayda baan u sheegay fa carafa cumar wuxuu gartay oo aqoonsaday anna abii aabbahay lam yudrik alislaama inuusan islaamka soo gaadhin aabbahay namla ila ninku waa shariik la weydiinaya su-aashii aabbihii namla inuusan islaamin buu cumar ogaaday fajacala wuxuu guda galay cumar yaquul inuu leeyahay yaa bunaya yaa bunaya markuu ila hadlahayo wuxuu weydiinay ya bunaya marka hore muxuu lahaa yabna akhi oo markuu cumar lahaa yabna akhi wuxuu mooyayey ninkan aabihii inuu islaamnimo ku dhintay oo shariwey waxaa ku dhalay weeye taa macnaheedu namla oonu waala ku nahay diinta islaamka inama almu'minuuna ikhwa laakiin cumar markuu ogaaday ninkan aabihii inuu gaalnimo ku dhintay wuu bedelay yabna akhii wuxuu u bedelay yaa bunaya macnahaasu bukhaari tilmaamaya daciifu lisnaad mawquuf asacab eh, ibn xakiim wa abuuhu majhuulaan yani acab iyo aabihii xakiim ba laba majhuul marka sanadku waa daciif laakiin macnaha in la kala bedelo marna yabna akhii ay tahay marna yaa bunaya ay tahay ma sugno laakiin in ruuxaad ka daaweyn tahay eh, ama dhii karta adeero odhan karto ama adaab eh, yaa bunaya wiilkay odhan karto wax dhiba malaha ayib wax dhiba malaha ma arag ma helin may dad ruuxa kaa weyn adugu waxaad dhigi kartaa yaa cami yaa cami baad odhan kartaa oo taas way soo orortay salafkan waa isticmaali jireen laakiin ruuxa aduu kaa weyn inaa tiraa aabow tiraado kolley ma arag wax naqliya ah, can asalaf hadaad xusuustaanna soo daaye ayaa cabdi xabfutax maxaad faa'iidaysay adugu markuu baxayey haa hadda adeer baan hayna weli ma hayna aabaha u tahay su-aasha mida adeerka waa ka jawaaba waa sax bay sugan tahay laakiin tan inaad adugu tiraahdo aabba tiraahdo sida wadaadii hore ee sayidyaalkii ama awliyadii sheegan jiray shacabkao dhan aabba u dhihi jireen aabba hebel baa saa yidhi ninku aabba miha ama adeerow dhe ama walaalow dhe mooyeen aabbanimada ha loo kaadi xadaanaa cabdulaah cabdullah cabdالlahi ibn صالح katib الleyt inuu yahay baan jeclahay qaala akhbarana jariir ibn xaazim ثiqaة imaam can salm alcalawi salamata aniga ii qoran laakiin salm baa صaxiix ah salm sin iyo laam iyo miim salamata waa laga wanaagsan yahy ya salm b idin qoran soo maa aniga salamata ii qoran can salm ibni qays alcalawi xaafid bn xajar wuxuu leeyahy waa ضaciif sida sawaabkaa ninka asaga waa nin saduuqa xasan اxadiiث ama waa saxix اxadiiث qaala wuxuu taabiciyaa samictu anasan yaquul kuntu khaadiman waxaan gacan yaro u ahaa amaan adeega u ahaa lilnabiyi rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayh qaala wuxuu idhi anas fakuntu waxaan ahaa adkhulu kee u gala calayhi rasuulka dushiisa bikayri isti'daani idan la'aan maadaamaan xaafadda ku noolaa nin yarna aan ahaa khaadimka rasuulkana aan ahaa xilligaan doonaan nabigu u geli jiray bilaa idan faji'tu yowman maalin baan imid faqaala nabigu wuxuu ihi kamaa anta yaa bunay kamaa anta sidaa tahay taagno w isbedel halkaa taagno fog wey sidiisii buu rabi inu iska soo galay len ayib idan marka waxaa yimid sharci cusub in allaha yuxdiثu min amri maa shaa qur'aan baa soo degay marka kamaa anta sidaa tahay ahu baa layidhi kun kamaa anta wey hadda xaaladaad ku sugan tahay ha iska bedeli yaa bunaya wiilkaygiyo ayib bukhaari wuxuu ka rabaa marka anas aabbihii yuu islaam jaahiliga buu dhintay bukhaari marka halkaasu ka rabaa ayib yaa bunay wuxuu nabigu u leeyahay anas maata abuhu fi ljaahiliya adeerkii baa muslim ahaa abu talxa iyo hooyadii umu sulaym fainahu weriyoshani qad xadada waxaa soo dariyey bacdaka gadaasha intaad maqnayd amrun amar rabbibaa yimid oo odhanayaay dadka caruurta xataa dhasheen khudama iska badaaye idan la'aan yaysan soo gelin guriga ma soo gala asalaamu calaykum adkhul ayib oo ah amarku waa maxay laa tadkhulanna amarka waa kana daba anaa kuu sheegahaye laa tadkhulanna yaa anas anasow ha iisoo gelin weeye calaya dushayda ilaa biidnin haddaad timaaddo soo idan qaado ayib marka ma soo gala soo gal ha soo gelin iska yartoog waad noqon wa in qiila lakum irjicuu farjicuu wey xadaثna cabdالlah بن صالح katib الleyt qal xadaثnii cabdالcaزيiز ibn abi سلمة almajishuun alimam ثiqة الفقيه can ibn abi sacsacata cabdالlah بn abdiرaحman magaciisa loo yaqaana cabdالlah بn cabdiرaحmaan ibn abi sacsca ثiqaة imaam can abihi aabihi abu sacsaca ah oo taabic jaliil ah ana aba saciidin الkhudri qaala lahu abi saciid ba wuxuu ku yidhi yaa bunaya abi saciid ba wuxuu leeyahay isagoo la hadlay abu sacsaca oo taabici jaliil iyo wuxuu ku yidhi yaa bunaya idan ninka aad ka weyn tahay ama kaa yar yaa bunay ad dhihi karta laga saxabigan waa isticmaal nabigu ku daynaya yaa bunaya saxiix اlisnaadi mawquuf baab laa yaqul khabutat nafsi waxay u baab yahay ha dhihin naftaydii baa xumaatay waan dulloobay khabutat nafsi yani naftaada khubta u tiirini xadaثna mxamed bn yuusuf alfaryaabi qaala xadaثna sufyaan ibn saciid athawri abi cabdillaah can hishaam bni curwata ibni zubayr can abihi curwata bni zubayr can caaishata radi allahu tacala canha can inabiyi qaal laa yaquulanna axadukum midkiinuusan odhanin khabusat waxaa xumaatay kharibantay nafsii naftayda walaakin hase yeeshee liyaqul ha yidhaahdo laqisat nafsii naftaydiiba habsoontay ama habsaantay ama daashay labada lafdi macno ahaan iyo luqa ahaan xagga carbeed laqisat iyo khabusad waa isku macno wey laakiin rasuulku salawaatullahi wasalaamu calayhi wuxuu ku barhayaa alfaada xunxun in laga leexdo cibaaraadka laga saxay ruuxa muslimka tahdiibu cibaarati wa tahdiibu alfaadi baa laga rabaa labada eray oo isku macno haddana inaad ka wanaagsan doorato een xoogow laga didaynin baa lagu barhaya wadaadada somaaliya wuxuu ku misaaleen sida sheekh cumar faaruq oo kale hooyaday waa xaamilo iyo hooyada way riman tahay ka waran hooyada waa xaamilo ama uur bay leedahay waa macno saxiixu dadku qaadan karaan laakiin haddii hebelo hooyadaa marrimantay lagu yidhaahdo oon dagaalamamayl ama hooyadaa waa dhays lagu yidhaahdo idan marka laba yaro waa isku macno laakiin waa inaa la doonaya kala doorato ka wanaagsan ee curfiga iyo caadada ku fiican baa la doonahaya ayib macnahaasuu tilmaamay khadaabi macaalimkiisa ku tilmaamay raxmatullah aleyh iyo cilaamkaba ku tilmaamay waana macno aad fiican wey walaakin liyaqul ha yidhahda laqisad waxaa habsoontay ama daashay ama noogtay nafsii naftaydii baa ingegtay ayib xadaثna cabdالlah ibn صالح katib الleyث qala xadaثani الleyث ibn sacد alfahmi الmisri qala xadaثani yunis ibn yaزيid alayli can ibn شhahaab الزهri can abi umamata الtaabiعي اljaliil can abihi aabihi ayib sahl ibn xunayf ah can rasuuli اlaahi qaal laa yaquulanna axadukum midkiiusan odhanin khabtat nafsii naftaydii baa xumaatay yuusa wuxuu odhanin walyaqul ha yidhahda laqisat nafsii qaala muxamed bukhaari wuxuu yidhi maxamed waa bukhaari maxamed ismaaciil albukhaari asnadahu xadiidka waxaa tiiriyey oo haddana sanad u yeelay caqiil baa u yeelay can izuhri yani wuxuu rabaa hadda waxaynu soo maray dariiqi yunis ibn yaziid alayli can الzuhri can ibn shaab الzuhri idan waxaa mutaabiceeye weeye yunis raawigan kale hadda uu kuu sheegay caqiilu can الzuhri cinda طaxaawi fi اlmushkil wa muslim fii صaxiixi wالnasa'i fii camali ywm wاleyla saddexdaa wadaadba waa wariyeen iyo keyrkoodba yani sanadkaa kale ee zuhri ka sugnaaday baabu kunyati abilxakam wuxuu baab yahay ruuxa kunye ma looga dhigi karaa iyo naanays abulxakam garta aabbaheed ama garsoore oo kale ay lamid tahay magacaama loo bixin kara xadaana alfaadaha layska duwe wixii keenahaya meelka dhacna ha laga leexdo wixii lafti ee keenaya ammaaniya inaan isbumbuunaysana ha laga fogaado wixii xumaaniya macno khariban xambaarsana ha laga fogaado ayib wixii keenayaay ruux muslim inuu isu tiiriyo sifo iyo awodu rabbi subxaana wa tacaala u lahaana halaga fogaado ayib kiibuu ka hadlaya bukhaari xadaana axmed ibn yacquub almascuudi abu yacquub bin alkufi iqaة imaam qaala xadaana yaziid ibn اlmiqdaam bn shurayx ibn hani alxaariثi saduuq dhowr koor baynu soo maray sheekaas can abihi aabbihi oo ah miqdaam bn shurayx ibn hani can shurayx ibn hani oo waxaa isaguna ahaa miqdaam aabbihi ataabici jaliila qaala wuxuu uhi xadaanii hani ibnu yaziid oo saxaabiga jaliilkaa hani baa saxaabi ah anahu saxaabiga ahaan ibnu yaziid ah lamaa goortii wafida uu u soo martiyey ama uu ugu yimid booqashii wafdi ahaan ila nabiyi nabi maxamed maca qowmi talki reer beni kinda o dhan baa intay mar soo kaceen bay rasuulka u yimaadeen caamal wufuud bay u yimaadeen idan waxaa la socday wafdiga nabiga soo booqday ee yimid ee martida u ah muslimiinta wadaadkan baa la socday saxaabigan baa la socday haani ibnu yaziid ah fasamicahum الnabiyu nabigaa maqlay tolkiyo wahum yaknuunahu ugu kunyoonaya biabilxakam hani ibnu yaziid iyay reekinda waxay kunyo oga dhigeen abulxakam garta aabbaheed ama garsoorihii reekinda wahum yaknuunah ayagoo u kunyaynaya biabilxakam fadacaahu الnabiyu nabigaa u yeedhay faqaala wuxuu yidhi ina allaha huwa alxakam wa ilayhi اlxukmu falima takanayta biabilxakam war cad wey yani xukumka yani masalaة اlxukm in اlxukmu ila lilah wey amara an laa tacbuduu ila iyah waa cibaado xukumka lannu aayadda cadaynaysa in اlxukmu ila lilah amara an laa tacbuduu ila iyah idan haddaad xugum ausan rabbi shuqul ku lahayn la timaadaan ilahay kheyrkii bad caabudeen wey ayib idan nabigu wixii xugum ku saabsan iyo aagga in laga baxa lama ogolayn nabigu wuxuu uhi ina allaha ilaahay baa huwa asagu un wadaaddu waxay dhaheen balaaqada cilmi macaani waxay dhaheen haddii mubtadaha iyo khabarka dhexdooda miro fasil la keenaaye yufiitu alxasra waalqasra idan waa maxay ilaahay unbaa xakam awey ilaahay unbaa xukumka iskale keligii unbaa la wey cid kale ma sheegan karto ina allaha ilaahi subxaanahu wa tacala huwa asaga unbaa alxakamu garsooraha ah garta asagaa iskale waxa goynta asagaa iskale abuurka asagaa iskale hogaaminta iyo nidaamka asagaa iskale maamulka asagaa iskale ilayhi ila allah alxukmu xukunkan rabbiga u laaban hala kala baxo kitaabka rabbiga wey iyo sunada nebi maxamed wixii kala bixin ah khalqiga ilaahay baa abuuray subxana watacala uunkan odha asagaa iskale haddii rabbi subxaana wa tacaala uunkan uu abuuray haddana uu qadaray inay daar iskugu yimaadaan adduunya la yidhahdo daartaasoo keenaysa inay kulmaan ijtimaac wannaasu wabnu aadama madaniyun biطabci waa inay kulmaan haddii la kulmo meel iskugu yimaadana waa qasab inay munaasacaad iyo nisaac iyo isku dhac imanayo hadduu isku dhac imanayo waa in rabbi keeno wixii kala bixinay uunkan adaa abuuray daar baa iskugu keentay macaamadaa dhex mari way ismudan way isku dhici waxbay kala sheegan way israaci idan waa in lasoo raaciyo kitaabkii dastuurka lagu kala bixin lahaa idan waa saas idan waa lagu abuuray kitaabka lasoo raaciyo weliba kitaabka keliya lama soo dhigin waxaa la soo macalin fasiro tarjumo madwac u sharxa waanzalnaa ilayka dikra litubayina linaasi ma nuzila ilayhim ina anzalna calayka alkitaab litaxkuma bayna annaasi ma araaka allah walaa takun lilkhaaina khasiima idan waa ilahi xukm wey ilahay xukunkaas u laabanaya haddaba intaas waa hordhac waa loo sheegay saxaabiga inay hawshu saastay ilaahay baa xakam ah xukumkana asigaa iskale cid sheegan karta lama arko ayib falima laakin takannayta maxaad oogu kunyootayo maxaad maanays oga dhigatay baabilxakam waa hadalo lama daayiye bal ku weydiiye saxaabiyow maxaad abilxakam kunyo oga dhigatay <clears throat> qaala wuxuu uhi saxaabigii laa nabi maxamedo anugu kama dhigani anugu kunyada aan laban bixine walaakin ad heshee qowmii tolkay ida khtalafuu kaanuu waxaa weye waxay ahay ida ikhtalafuu markay ismaan dhaafaan oo isku qabsadaan fii shay arrin atowni waa iman jireen jaahiligi weye faxakamtu baynahum waa kala xukmi jiray waa kala gon jiray nin oday ah oo wax badan u soo jeeday abwaan oo garyaqaanan ahaa markay ii keenaan xeer iyo xeer begtiya isku aadiyaan kala tuuri jira garta fa kila fariiqayn labada kooxood bay ku qanci jireen gartaan gaadhay oo go'aantaan gooye bay labada qabiil iyo labada beelood eesaysu kala bixi jireen fa waxaa raadli noqon jiray kila fariiqayn nabigu wuxuu ihi maa axsana haada in dadka ishaysta la kala bixiyo oo ayaguna qancaan oo maslaxo dhacdaay nabigu ammaanhaya weli laakiin nabigu kama hadla wuxuu kala bixinaya laakiin dadkii inaan aad kala bixiso oy kooxdana qancaan kuwana qancaan waa war wanaagsan wey islaax bayna annaas ma axsana haada arrinta maxaa ka wanaagsan wey xukumka aad gaadhi jirtay iyo kala bixinta dadka aad kala bixin jirtay iyo ridaha labada kooxoodba labada dhinacba ay qancahayeen wanaagsana laakiin lagaa yeeli maayo weli abalxakam socon mayso adoo saxaabigo fiicnaa hawshaa ku wanaagsanaa laakiin shareecadu abulxakam kuma ogolo maxaa yeelay sifa rabbi subxaanau wa tacaala iyo wuxuu rabbi midnaa qayb ka midaad meel ka soo gelaysa ama magacan waa magac wadiiqo kuu geyn kara ilahi subxaana wa tacaala arrimihiisii inaad sunta la gasho uma qaana wuxuu hi markuu intaa waraystay maa laka meel waled carur maxaad leedahay baa leydi ayib sida wax loo saxay yani macalinimada dhinaca u fiirso macalinimada nebi maxamed u fiirso ay nabig wuxuu yidhi in allah huwa alxakam wa ilahi اlxukm way daranta lama dhihin waxaa la yidhi suaal waxa isweydiin maxume maxaa magacan kunyada oola baxday wuxuu nabi maxamed lama bixine tolkayba ii bixiyey nabi muxuu ihi tolkii markuu u sheegay arrintaa way wanaagsan tahay laakiin carruur maxaad leedaha warasa maxaa joogta s inaad seefta la boodood ayib aad ruuxa burka ku dhufato madaxa kaga dhufato adoo la daqay ka dooli wadaadba wadaad naqdinankaas wuxuu ihi ninka hebel yihahd waa nin khayr badan bui wadaad hebel waa wadaad khayr jecel oo khayr badan oo ikhlaas badan laakiin mararka qaarkood wuxu isku daybu daksi madaxa kaa saaran inuu kaa qaado inuu siisalaha ku filayd bur buu qaadan buui daksiga halkan saaraabu raba inuu bur kaaga qaado idan madaxu digaandaga kaa dhiga bes ku dhamaata dhaqsibay sahrada ii dhantay madaxiiba intuusa burburin idan waxaa la rabaa in ruuxii si farsano xikmada ruux aad wax ku sheegto ayib eh, raama nafcan min hayri raama muxuu ahaa nafcan fadara min hayri qasdin wa albiri ma yakuuna cuquuqa idan waa inaad markaad shayga maxawaaye aad marayso ama wax hagaajinayso si farsan oo xikmo leh oo usluub leh oo anshax leh oon degdeg ku jirin gaabin iyo gaasirra ku jira wuxuu xalisa la doonaya idan taa waxay noqonaysaa inaad la timaado dariiq wanaagsan udcu ilaa sabiili rabbika biاlxikmati wاlmawcidati اlxasana qofka waxaa idhi nabi maxamed lii waxaan leeyahay carruurtayda shureyx wa cabdalla wa cabdullaah wa muslim banu haani'in intaasoo wiil baa ii joogta nin la yidhaha shurex waan dhalay nin la yidhahda cabdullahina waa joogaa nin la yidhaahdo muslimna waa joogaa idan markaas shulax ibnu hani marka wuxuu noqonayaa saxaabi buu noqonaya ayib nabig wuxuu ihi faman akbar raggaas aad sheegtay yaa u weyn curudku waa kuma qultu waxaa dhi bur baa u weyn qaala wuxuu hi faanta abu shurayxin saacaddan laga bilaabo abu shurax lagu dhadaa abulxakam waa dhammaaday dowladdii abulxakam waa burburtay saacaddan laga bilaabo abu shurayx hmm wa dacaa lahu nabig waa u duceeyey wawaladaasna waa u duceeyey asagii carurtuna waa u duceeyey asagii haani ahaa oo saxaabiga ahaa iyo caruurtu dha nabig waa u ducey salawatullahi wasalam calayh idan waxaa laga qadanayaa magaca inaan laga agbixi karin ilaa bacdi culamaa najdi yidhaahdeen ninka madaxweynaha ama khaliifka ah lama dhihi karo xaakim kelimatulxukaam lama isticmaali kara dheh ma banaano quratu cuyuun almuwaxidiin buu ku qoran yahay hadalka asaga laakiin qowluhu tacaala baa tilmaamaya in xukaam la isticmaali karo walaa taأkuluu amwaalakum baynakum bilbaطili watudluu biha ila اlxukaam wadaadana waxay leeyihiin lafdigan laftirkiisa waxaa loo isticmaalay wuxuu ku yimid fi siyaaqi dami buu ku yimid wtashniic ee laga qaadan maha inay bannaan ninka xaakimka in lahada xaakim ama xukaam lafdiga xukum iyo xukaam iyo xaakim ilaahay bay u xidhan lagaaga bixi kar wadaadda halkaa maray hawl culus wey hawsha ayadaa waxaa kaloo laga qadanaya ruuxa in marka loo naanaysayo caruurtiisa midka u weyn lagu naanaysayo xataa gabadhba allah ka dhow curadkaada lagugu naanaysayo ama wiil ha noqdo ama gabarh ha noqoto wasamica الnabiyu nabi maxamed wuxuu maqlay qowman qolyo kalu maqlay yusamuuna ku magacaabaya rajula nin oo minhu ayaga ka mid ah cabdاlxajar mise cabdاlxijri aye cabdاxajar ayb cabdاxijri laftigiisa la yeeli maayo haddaa ta cabdاxijri iyo cabdاxajar isku mid wey laba macnoon la ogolan wey idan waa adoon cubuudiya loo tiiriye ligayr اllah ayb xijrigu marka waxay noqonaysaa caqliga addoonkiisi لأn اlxijra huwa اlcaql xajarnada waa dhagaxan cadiga taqaanaan wey faqaala nbnab wuxuu ihi masmuka magacaa qaala wxuu ninkii cabdاxajar baa l ama cabdاxajr qaanaxu laa maya cabdulxajar walaa cabdulxijir laguma odhan karo anta cabdullah ilaahay addoonkiisi baa tahaye dhagax addoonkii ma tihid ama ra'yi caqli addoonkii ma tihid iska ilaale baa lii idan waa in la saxa wey inamaa bicudtu liyutamima makaarim alakhlaaq wa fii riwaaya saalix alakhlaaq idan marka waa in ruux laga saax magaca idan waxaa laga qaadanaya inaan la ogolayn cabdimeygaag iyo cabdimadoobe iyo cabdigaab iyo hawlaha aan la ogolayn hmm? cabdinasiib iyo cabdilbashiir albashiir isma asmaailahi miya agtalow ma filahay asmaada ku soo arortay qur-aanka ama sunada inuusan kamid ahayn baan filhayo cabdikhayr taraakiimka waa la idaafaynaya magaco maga carabi oo saxiixa maga soomaaliya ma ah dhib mal ha ahaato tarkiibka marna idaafi ma noqdaa marna masji ma noqdaa marna waa isnaadi masjigi ma aha waa tarkiib idaafi ah yeeli mayno tarkiibkan tarkiib idaafi ah wey sheekh sharif h taa waa inaga cudmada lagu jirta wey inaga cajami ah ma ogtahay magacu laakin waa magac carabi oo saxiixa wey <laughs> qaala shureyx wuxuu uhi waina haani'an magacyaha noocaas laga iska ilaaliya magaca marka loo idaafaynayo ismigan loo idaafaynayo addoonkan waa in la hubsado inuu yahay ismi ilahi subxaana wa tacaala ayib cabdikadar baa lamid ah waxyaaba badan bay dadku isticmaalaan laska ilaaliyo qaala shureyx wuxuu yidhi waina haani'an shureyx oo de wiilkuu haani dhalay ahaa wa ina haani an aabbahay haani lamma xadara markuu xaadiro uu galow la gaadhay rujuucuhu noqoshadiisi ilaa bilaadii uu dhulkiisii iyo waddankiisa ku noqonayey ata nabiyu rasuulku u tagay marka intii nabiga martiqaadkii iyo soo dhoweyntii iyo wafdigii hawlihiisoo dhan dhammaadeen xilkii iyo farrintii la raacin kara la raaciyey ay noqonayeenoo waddanka ka yimaadeen ku noqonayeen nabigu haddana ku laabtay haani qaala wuxuu yidhi haani haddaan ahay akhbirnii nebi maxamedow ii sheeg biayi shayin yuujibu liya aljanna waa su'aal muhiima jiddan nebi maxamedow waxa janno aan ku helay ii sheeg biayi shayin akhbirnii ii waran oo ii sheeg biayi shayin shaygii keebaa yuujibu ii waajibin lii aniga aljanna janna ii waajib waa su'aal muhiima qaala wuxuu ihi calayka bixusni اlkalaami wa badli الطacaam calayka laazim wey ismu ficl amar bixusni kalaam hadalka kiisa wanaagsan xumaha ka fogow erey wanaagsan afkaada ha ka soo baxo qur'aan akhridaya wardidaya ummadda u ducaysaya wanaagga fartaya xumaha ka reebtay yani xusn kalaam wa badli acaam raashinkood bixiso ummadda baahanquudi masaakiinta qaraabada xigtada cigaalada yani nin deeqsi a noqo ummadda baahida ka haqabtira laba qodob culculus wey baabu kaana الnabiyu yucjibuhu alism اxasan wuxuu baab yahay nabi maxamed wuxuu jeclaan jiray ama cajab gelin jiray oo nabigu u bogi jiray magaca wanaagsan inuu maqlo hebelo magaca magac wanaagsan war hebelo magaca hadda tirada waxa la yidhaha janna kabood iyo naar afuuf soomaalida dadka qaarkood midda waxay u bixinayaan janna kabood naar afuuf kutubaxoor ya salebangaal iyo ayib howlo badan baa jira mid midbay fircoon u bixinayaan bashka jug soo dhaca ka warama bashka jug soo dhacay balka warram <laughs> <laughs> soo aruur khatara maaha waayahay hawlahaas hawlaha laga leex dadku say uleeyihiin leeyihiin magacu dadka la yaabo oo cajab geliyo hawshaa mushkilo wey sheekh xadaثna mxamed muثanى abu muسى albasri alimaam iq sheikh اljamaca wuxuu ninkan leeyahay qariin ama ay farasay rihaan wada saaraayeen ninka ilaha bashaar maxamed bashaar bundaar laba nin aan kala dhicin wey qaala xadaثna salm bn qutayba abu qutaybaة اkhuraasaani saduuq min rijaal الbukhaarي xadaثna xaml ibn bashiir ibn abi xadrat dakr ibn xibaan fi iqaat وqاla dahabiy fi اlmizan laa yucraf وqal ibn xajar maqbuul laakiin sida iska cad ninka la xamal ibn bashiir ibn xajarad laa yucrafu lahu jarxun walaa tacjiil eh, ariiqadii ibn xajar ninku saa yahay maqbul bu iska yidhahda ayib dahabi laakin asagu caday miisaankiisa wuxuu ku dhihi laa yucraf majhuul ninkan lam yucraf bijarxin walaa tacjiil qaala xadaanii cami adeerkay baa ii warramay oo cabdulaahi ibn abi xadrad ah ila asagu xamal ibn bashiir ibn abi xadrad adeerkii hadawaanin in abi xadrad ah asna cabdullah ba la yidhahdaa adeerkiinaasna waa maqbuul ama laa yucraf bijarxin walaa tacdiil can abi xadrad oo bashiir xamal awowgii ah abi xadrad wuxuu ihi saxaabigaas qaala الnabiy nabiga ilaahi wuxuu ihi man yasuuqu ibilana haadihi nabigu geelu lahaa bui geela maanta yaa noo kaxaynaya geela ninkeen ku hadlayna oo geelan kaxayn man yasuuqu ibilana haadihi geelanadani yaa kaxaynaya halahan yaa kaxayn aw qaala ama nabi wuxuu idhi man yabluqu yaa gaari iblanaa haadi geel anagii meeshan jooga yaa ka horbaxaya ama soo dheelmahaya ama man yubaliqu yaa gaarsiin iblanaa haadihi meesha lagu talakalo kaxaynaya isku macno un wey qaala rajul nin ba wuxuu ihi ana anigaa nabi maxamed geela kaxayn ama ka horbixi ama soo dheelmi ama meeshii lagu tala geelageynayay faqaana wuxuu hi masmuka magacaa qaala wuxuu hi fulaan hebel baa la yihahdaa nabi xu ijli iska fadhiiso magacu nabisu u biginbuyuu sheegtay fadhiisa buuhi adugu uma qaama aakharu saxaabi kalaa istaagay faqaala masmuka magacaab maxaa lagu yidhahdaa qaala fulan qaala wuxu uhi ijlis fadhiiso uma qaama aakharu nin kalaa istaagay faqaala masmuka nabi wuxuu hi magacaa qaala wuxuu hi naajiya naajiyat alaslami saxaabigii reer bani salama ahaw faqaala anta laha anta adiga laha lilibili geel adaa kaxan wey raggii hor dhan aan imtixaan ku dhaca adigaa fiican kaxee magac fiican naajiyada waa badbaado min annaja waa yani magac tafaaulka xasankana bu waajaca sal slam markuu suhayl ibna camr u yimid alqurashi nabig wuxuu yhi qad sahula amrukum yacnii magacyaha wanaagsan nabigu waajaca salawatullah wasalam calayh ana tafaaul baa ku jira fasuqha geela kaxee xaakim wuxuu le xadiidkan waa saxiixu lisnaad walam yukharija dahabina waa ka aamusay lakin xadiiu daciif wey xadiiku waa daciif laakiin in nabigu magaca wanaagsan jeclaa ayib kana fadili jira magacyaha kale waa arin sugan oo fi sunna sugan wey laakiin bi hadi اlqisa adu fadhiiso adna magacaha fadhiiso hawshan imtixaanka dheer la dhagay rag badan ku daatay nina u baasay yani xadiidku bi hada ma sugno baabu surca fi lmashi socodka in lagu degdego lalaxaadsado ma dhib baa ku jira ayib nin baa xaged u aan lagu odhan karin ayib inaad aad u laxaadsataa ayadoon wax yani duruufa ama xaaje aysan keeninna waa laga fiican yahay inaad ismiskiiniso tartiibilwado cagaadha ku jiidood boorka kicisaan lama ogolo bal cumar wuu garaaci ninku arka isagoo saa u socda nin isdalloominhayo isha isdaba dhigahayo lugaha qararlaynay hadduu arko wuxuu dhihi jira ma xanuunsan tahay maya hadduu dha ma xanuunsan tahay maya ma baa ku haya maya ma baahi baa ku kala goysa maya bakoorada ku bilaabi jiray maxaa see maskimi nin xaya ilahay kaa dhigay si fiican u soco ma dadkaad siraysaa awliye ilahay lagu moodo oo caanamadaasaan oo dadka kaa leexdaanoo ninku nin ku fiiriy uu kala goyn halgu hadlay soo maah tartiib u soco dhulkaa kula ekaado yani dhaqan xumada salafku ma ogolay xadaana isxaaq ibn ibrahim yani isxaq ibn rahuya alxandali alimaam iq ahbarna jariir bn cabdilxamiid iqatu saxiix lkitaab ila anahu kaana yahimu fii xifdihi fii aakhiri cumri can qaabuus ibn abi dabyan fiihi kalaam in badan baa idin so maray wadaadkaas can abiihi aabihi magaciis abu dhabyaan magaciisa sheega habeen dhow isbuuci horaan soo marray xusain ibn jundub xusain ibnu jundub isaad can bni cabaasin qaala aqbala nabiy اllaahi nabiga ilaahay baa soo baxay xaala kownihi musrica isagoo degdegaya wa naxnu qucuuda anagoo fadhina saxaabadoo fadhiya ayaa nabigoo degdegahayo laxasanay ku soo baxay xataa afzacana ilaa uu na argixiyey oo naga nixiyey surcatuhu ilayna degdega nabigu degdega waa ka shakayn nabigu madhib baa ku dhacay maxaa jira maxaa isbedelay surcatuhu degdegiisa ilayna xagganaga u soo degdegay baan ka argagaxnay ama degdegu xaggana u degdegay baana argixiyey oon ka naxnay falama intaha ilayna nabigu markuuna soo gaaro noo yimid sallama waana salaamay assalaamu calaykum buy uma qaala nabig wuxu uhi salawatullahi wasalaamu calayhi qad aqbaltu xaggiinaan soo aaday qad aqbaltu waa soo aaday ilaykum xaggiinna musrican xaala kowni aan degdeg liukhbirakum saa idinku sheego bileylati اlqadri habeenka sharafta ina anzalnahu fii leylati اlqadr fanasiituha waa ilaaway habeenkii leylatulqadarka ee ramadaan ku jiray xilligu haysaan idinku sheegaan uso degdegay ayib habeenka labaatan iyo koobaad weye labaatan iyo saddexaad weye habeenkii oo cayimo nabigu inuu saxada u sheegi doonahay marka wuu hayey sakaafankana bogaad intuu sakaafkan saxada u dhiib fanasiituha nabigu waa ilaaway fii ma bayni wa baynakum intaan soo socday aynan soo gaarin baan iloobay qalbiga laga saaray faltamisuha ka raadiya ka daydaya leytulqadarkii fi alcashri alawaakhiri tobanka dambe saxiixu ligayri duuna sababi alxadiis walisraac ayb in laga daydayo leylat alqadr tobanka bisha ramadaan u dambaysaay waa mutawaatira la odhan karaa laakiin sababka nabigu usoo soo degdegey iyo sababka xadiidka keenay labadaba sheekhu xule waa daciif ma sugno inta kale laakiin waa sugan yahay waxaa laga qaadan lahaa tusnaan lahaa degdega eh, in cilmi lama kala gudbay oo loo degdeg waa laga qaadan laha laakiin fastabiqu lkhayraat cumuumkaas hoosgelahaya iyo nabigu kaana ajwad ee eh, wuxuu ahaa nabigu sal slam khayrka mid uga degdeg badan xadiiska ibn cabaas fi saxiixayn biriix ilmursala ayib hawlaas laga qadanaya baabu axabu alasmaa ila allahi tacala caza wajal wuxuu u baab yahay magacyaha rabbi ugu jecel yahay in ruux lagu magacaabo buu u baab yahay xadaثna mxamed bn yuusuf alfaryaabi qala xadaثna axmed ibn yaziid abuاlxasan alxarani fiihi ضacf qala xadaثna hishaam bn sacd abu axmed albazaaz waa iqa ninkaas قال أخبرنا محمد بن هاجر الأنساري الثقة الإمام قال can abi wahab aljushani saxaabi jaliil ah wa kaanat lahu suxba saaxiibtinimo iyo la jira nabigu la jiray buu lahaa nabigu la socon jiray ninka asaga abi wahaba can nabiy buu ka warinaya qaala nabigu inuu yidhi tasamuu la baxa isku magacaaba biasmaa'i alambiyaai ambiyada magacyahooda caruurtiina wiilashiina intaad fiirisaan ambiyada magacyahooda u bixiya meeshaad meeyaag iyo geed iyo jaamacay la wareegeysaan u bixiya magaca ambiyada wey inkastoo sheekhu daciifinta jumlada ayada waaxabu alasmaa ila allah axabu alasmaa magac loogu jecel yahay ila allah ilahay xaggiisa caza wajal cabdullaahi wey addoonkii ilaahay ilmihii aad dhashay wiilka inaad tirahdo cabdullaahi tiraahdo idan ismiga iyo musamihiisu haaliban cilaaqa iyo nisba ka dhaxaysa waxaa badan inuu addoon ilaahay noqdo wey inuu faajirka furto oo gaal noqdona waa macquul ayib wa cabduraxmaan adoo gaaloo faajir inaad adoon ilaha madiidayso cubuudiya caama lagu wada jira waxaad ka baxday tii khaaska ahayd yaad ka baxday wa cabdiraxmaan allah raxmaan addoonkiisa wa asdaquhaa magaca ruux loo bixiyo midka ugu runnimo badan wey ee ibni aadamka ka turjumayaay xaariun wa hammaam wey xaari shaqeeye wey soomaali ahaan shaqeeye ama xooye waxaa tidhahdaba ruuxa bani aadamka ama xumaan bu ka shaqayn ama wanaag bu ka shaqayn waa magac ka turjumaya waxaa tahay lafaad ka turjumaya kulu naasi yaqduu fabaayicu nafsih aw muctiquha waagu markuu beriyo waa dhaqaaqi ama khayr baad soo kasban ama xumaan baad kasban xataa meela u dhaqaaqdo haddaysan jirin xun baad gacanta la qaban kula laadhuyi balaayo ciyaarta iyo belyaada kulaad turub ciyaarto kulaad dambas faraha la gasho kulaad saxbaan shaxaxaya kulaad fadhukudiri balaayo fadhiisato waxaan bad ka shaqayn meel maba farjin karta wax la'aan idan xaariun yani kaasibun waa caamil idan magaca xaarifa waa magaca waxaa weeyaan ugu runimamay oo dhab ku ah iyo xaqiiqo ku dhacay ruux bani aadamka iyo waa hamaamun yani hami badane hawe badane idan ruuxa bani aadamka waxaa ku jirta iraada camaliya waa iraada quwa waxaa ku jirta marka cilmiya iyo qudra camaliya yani qalbiga wax ka dooni wixii aad doonaysa inaad qabato niyadu qalbigu ka iman niyadaada kadibna faraad ka qaban iyo jawaaricda idan xaaris wuxuu u noqonayaa waa shaqadaad gacmaha jawaaricda camalka ka qabanaysa wey hamaamna waa iraadada iyo rabitaanka niyada iyo qalbiga ka imanaya wey idan waa hamaamun hawe wa aqbaxuha magac laga bax waxaa ugu fool xarbun colaad oo kale wey ama colhaye colhaye iyo colaad iyo colow iyo sheega hadda wax kale xarbi oo kaas war xarb waxbaa geli yani ya dacar murada dambe wey dacar murada dambe wey ya weerar baa lamid ah ya horjoogo iyo weerar iyo colow iyo colhayo iyo colaad iyo ya ah, waxaasoo dhan baa lamid ah magaca laftirkiisa xarbi bay la baxan soomaalidu ayagoon turjumin bay xarbi linti la baxaan hebelka hebel xarbi baad maqlaysa way la baxaan magacaa noocaasa laga foga lanna waxaad ka turjumaya nin hadii koo dhib haysta wey ninoo gaashaanka la soo taagan oo weerar u taagan weligii baad noqon oon marnaba nabad iyo ammaan helayn waxaa kaloo kasii xun wey waa muratu dacar oo kale wey mura waa ruuxa khadhaadh yani dacar baa yaa soomaali ahaan ugu dhow ayb wixii magacoo noocaas ku haddaan sheegay janna kabood iyo naarafuuf iyo waxaaso dhan baa lamida ya magaca noocaas laga fogaado xadaثna sadq ibn khali qala xadaثna ibn cuyayna qala xadaثna ibn اlmunkadir can jaabirin qaal wulida lirajuli mina wulida waxaa loo dhalay lirajuli nin baa loo dhalay oo mina anaga naga mid ah yani ansaara wey hulaamun wiil baa loo dhalay fasamaahu اlqaasim wiil baa u dhashay nin ansaari ah markaas wuxuu u bixiyey qaasim faqulnaa waxaanu laa nukaniika abalqaasim weligaa u bixi bay dhaheen <laughs> abalqaasim bal lamka ilaah inaan marnaba abalqaasim aana ku dhehaynin ba le qaasim qaasim u bixi wiilkaada waxaad wiilkaada aad ku curatay qaasim oo gu bixisay waxaad doonaysaa in lagu dhaho soma abulqaasim abulqaasim nabi maxamed way u xidhan tahay meelaha ka warid bale laakiin qaasim iskaga lex faqulnaa waxaanu laa nukaniika kugu imaanaysi mayno abalqaasim walaa karaamata faaidana ma laha leh walaa maamuus xataa kugu xurmayn mindha leh waa nimay iga xishooda abadan walaa karaama faabara nabiyu nabigu u sheegay ama faubira nabiyu nabigaa loo sheegay faqaala wuxuu yidhi sami ibnaka cabdiraxmaan wiilkaada cabdiramaan bixi waxba qaasima ku wareegeysin oo intaan anugu noolahay hawshaa socon mayse wiilka cabdiraxmaan u bixi maxaa yeele cabdiramaan mxuu ahaa axab alasmaa ilallahi cabdullahi cabdiraxmaan ayib waxaa kaloo sugan nabigu axab alasmaai ilaa rasuulilahi xamsatu inuu ahaa nabi maxamed magacuu maqlo asagu wuxuu ugu jeclaa xamsa sayid shuhada ayib wa axab alasmaa ilallaahi cabdullahi cabdiraxmaan idan isku dar marka wuxuu nabi maxamed jecel yahan rabbi waa jecel yahay axab alasmaa ila allahi cabdiraxmaan wa cabdullaahi wa xamsatu man yudc rasul faqad adac allah baan leena soo ma xamse waxaan u malaynhayaa inaan waxaabiyada looga horreyn xusaama xamse iyo mucaawiye iyo magacyo wadaadii damba keenan wey meelhaysan kunyada abuabu hata laftigeeda wadaadana u horreyn soomaali abu maysan oqonin allahuma aqaanama somalida kenya degta ayadu kenyata kunyada way yaqaanaan maama fulani bay kuleeyihiin iyo baaba fulani way yaqaanaan kuryada kenyaata sawaaxilu ma aqaan imaaraadka islaamiga joogi jira bay ka qaateen ba laga yaba aan ka barteen dowladda islamka iyo waddanka deganaan jir ayb baabu taxwiil ismi ila ism wuxuu baab yahay magac in la wareejiyo la bedelo magac kale lagu bedelo magac laga wanaagsan yahay inaad ka bedesho ruuxa ood magac kale u bedesho ayb xadaثna سacيid ibn abi maryam alimaam ثiqة الxaafid qaal xadaثna abu hasaan qaala xadaanii abu xaazim abu hasaan iyo abu xaazim kulli waynu soo maray idinkiis inta alla can sahl bni sacdin asaacidi qaal ataa utiya bilmundir ibn abi asiid ila nabiy utiya waxaa la keenay almundir bilmundir baa lala yimid oo la keenay ibna abi asiid ahaa ila nabiy nabi maxamed baa loo keenay wiilkaa warkeen mundir ah nabi maxamed baa mundir u bixi doonee wiilkaa yar baa nabiga loo keenay xiina wulida markay dhalay saada u dhashay baa nabiga loo soo qaaday loo keenay suu nabigu magac ogu bixiyo ogu duceeyo ayib dhamxaragana u dhamxarageyo u mariyo timir iyo wix lamida xiina waktigii wulida la dhalay fawadacahu nabigu wuxuu saaray wiilkii yaraa calaa fakidihi bawdiisu saaray dhabtuu saa u saaray wa asiid jaalisun abu asiidna waa fadhiye goobta wiilka la keenay buu fadhiye oo ninka dhalay wey wiilki falaha اnabiyu nabi maxamed baa mashquulay su'aala nabig agga agga laga weydiiyey hawlkaba wiil kastoo dhabta ku haysta yuu nabigu arrin kale ku mashuulay bishayin buu nabigu ku mashquulay bayna yaday hortiisa ahaa damiirka marka ama wiilkaa loo celin bayna yaday sabiyi ama nabi maxamed baa loo celinay marka nabigaan u celinayna asagaa u dambeeyey wa amara markuu arkay abu asiid markuu arkay nabi maxamed inuu mashquulsan yahay wiilkana dhabta uu ku hayo yo wuxuu wiilkiisoo nabigaba dhibaynaa nabiga hawshaas ka watee uu ka aaday lagu celiy guriga xaafadda halagu celiy xilkau nabigu uu firaaqo leeyahay baan u keeni doonnaa wa amara abuasid wuxuu amray dibnihi wiilkii siduu amray in la qaado faxtamala ama faxtumila waa laga qaaday min fakhidi الnabiy nabi maxamed booyintii baa laga xumbaaray inuu duwa lagu celiyey fastafaaqa nabi nabi maxamed baa soo miirsaday istifaaqu waa miirsi idan waxaa weeye wuu soo bararuga w markuu hawsha dhammeeyey iyo wuxuu wiilkii laguu dhiibay haddii aad magaca u bixiso una ducaysid wiilkii ma yaalaba waa la qaaday waa la mashquulay nabig sal slam faistafaaqa nabigu waa soo barooga annabi sal slam faqaala wuxuu uhi ayna asabiyu wiilkii raaw haddaa lii dhiibay soo wiil laima dhiib waa idan sida wiilka awo faqaala abu asid wuxuu yidhi e, qalabnaahu waanu celinay yani radadnaahu laanka ama shid qalabnaahu dheh ama takfiif qalabnaahu waa isku macaan labadaba fadadnaahu waanu celina nabi maxamed guri waan ku celinay saas ahaa haddana keena nabigu ma dhihin wuxuu yihi qaala masmuhu magacii wiilku dhiba ma lehe qaala wuxuu ihi abu asiid fulaan baa la yihahdaa magacaasaan u bixinay hadda anagu reeban lahay qaalana wuxuu laa maya magacaa socon maayo walaakin ismuhu mundir wiilku mundir baa la yihahdaa idan mundir ibna abi asiid markaas magaca loo bixi nabiga u bixi sal slam fasamaahu yowmaidin buu nabigu u bixiyey almundira mundir buu nabigu ku magacaabay dige wey ummadda xumaanta oga digaya magac fiican wey almundir waa dige ayib inama anta mundir wlikuli qowmin haad baabu abgad اlasmاء ilى اllahi caza wajal idan wadada qaarkood waxay leeyihin magac xun wiilku ma lahayne magacan magac fiican buu lahaa laakiin kana ka fiican oo ruux asagoo magac iska wanaagsan leh oon dhibba lahayn baa magaca mid ka wanaagsan loogu bedeli karaa ayib laakiin daliil ma laha in markaad magaca bedelay haddana walqal aad samayso walqalku kii horaa kugu filan magaca marka la bedelaya magac labaad lagu bixinaya waxba walqal looma bahan ayib saxaaba fara badan oo nabigu magaca ka bedelay walqal labaad keena musa dhih wayna soo socota ayib magacun baa lagaa bedelay waxba walqal looma baahnay ama wanqal waxaad tirada ama waqlal waxaad tiradaba ayib baabu abgad اlasmاء ilah caza wajal xadaثana abulyamaan magacii abulyamaan xakam ibn man xakam ibn naafic فريد xadaثna شhucayb بن abi xamزة qaala xadaثna abu zinaad abu zinaad magacii axmed cidka lama ogolaaye abu zinaad ha adg kitaabka kuu qoryan mal ragga waxad u sarayso haye sheekh cabdالlah بn dakwan dakwan waa abu saalix magaciisa abu saalix asamaan baa dakwan la yihahda ama ninka abu zinaad waa cabdالlah بn dakwan alqurashi can اlأcraj cabdiرaحman بn hurmز can abi hurayrata qaal qaala rasuul اllah akhna alasmaa'i yani aqbaxu alasmaa'i akhna alasmaa yani afxashu alasmaa aw aqbax اlasmaa asmaa midka u xun ee loo necbiya magac loogu necbiya cind allahi caza wajal rajulun weeyo tasama isku magac dhabay bimelik اlamlaak boqorada boqorkoodii yani qasab maaha yani wax kastoo lamcana lamid ah boqorada boqorkoodii melik alamlaak shaahinshaah iyo wixii lamid ah oo dhan wey ingiriisna maxaa lagu yidhahdaa melik alamlaak nin soomaaliyeed baa la yidhaha warka asaga ah oday weyn ah loo sheego ah, warka ma ogyahay ma u sheegteed fainamaa calayka albalaaq wa cani lxisaab wey lama ogolo boqorada boqorkooda waa alleh subxaana wa tacaala ilaahay baa iskale sifada ayada ah an malik aylam mlk ardi baa qyaamo dhici doonta wuxuu ismooday awey maaliki ymdiin malik dhib ma laha lafdiga boqora dhib ma laha jalaalat اlmelig iyo fakhaamat اlmelig iyo howlahaaso dhan waxbaa ku jira lafduljalala rabbi subxana wa taala iskale mushkilo wey warka asaga waagi culmaa najdi maysa ogolaan howlahaas jalalat waagi qumanaayan kadib markay hadda isfududeeyeen bay howlahan ogolaadeen ragga hore warkaa maysan yeeli jirin baabu man dacaa aakhara bitashiiri ismihi wuxuu baab yahay ninka ruux kale ugu yeedha magaciisa oo la taskhiiriyey la yareeyey xadaثna muسى بن ismاعيل التbudki qال xadaثna القاsم بن الفضل الxudاni ثقة imام min أhli irjاء can سacيid بn الmhلb سacيid بن mhلb abu xaatim wuxuu leeyahay laa adri man haada yani ma aqaano waa majhuulinka asaga ibn xibbaanna fi saqaad buu ku sheegay dahabina wuxuu leeyay miisaanka laa yucraf ibn xajarna wuxuu hi maqbuul laakiin xadiidka waa lagu mutaabacanaya mhall saciid mahall waa lagu mutaabaceeyey macmar baa ku raacahaya cinda cabdirasaaq waxaa kaloo ku raacay sufyaan ibn cuyayna can camr bni dinaar can jaabirin cinda muslimin wa axmedin wa hayrihima can alq ibni xabiib ataabicy jliil aal kaana min akhawaarij mark hore khaariji bu ah mar hore ninka dabn xabiib ah kadib buu toobadkane jaabir baa helay oo si fican u jirciyey qaala wuxuu ihi taabicigaas kuntu waxaan ahaa ashadd annaasi dadka midka ugu daran takdiiban xagga beeninta bishafaacati shafaacada nabi maxamed la beeniyo waxaan lahaabuu ruux naar gala yani ahlu sunna waljamaca bayna ahli اlirjaa wa bayna alwaciidiy khawaarij iyo muctasile ah murjaa waxay leeyihiin ruuxa muslimka ah wax waciid oo ku qumhaya kul ahlu janno wey waa hawlihii soomaaliya aaminsanid wey ree hebel fi hebel baa u shafeec qaaday kulligood sheekh cabdiqaadir baa dalka ka wada leexinaya wax kasta intuu sameeyo wax kasta kharibo wuxuu aaminsan yahay <laughs> waa ummatu maxamed ahlulqiblo weeye waa ahlutawxiid mhm. war ahlutawxiid badan baa la naaray oo la shidi oo nabigu cadiyay salawatullah wasalam calayh ayib idan waxaan leenahay haddaa ahlu sunna waxay leeyihiin ruux muwaxida oo muslima oon mushrik ahayn naar ku waari maayo waa war hortaa kaa dhacay wey dadka muslimiinta ah ee dunuubta waaweyn gale ah, asxaabulkabaa'irka ah qaybo ka mida ah waa la cadaabi waa la naari qacan nusuus cadaysa qaybo ka midana acan waa la cafiye nusuusba cadays idan waxaan leenahay maadaama aysan cayinayn qaybihii la cafiyi lahaa iyo qaybihii la naari lahaa muslimka dembiga weyn ku dhacay ee saaxiibu kabiirahan ka toobad keenin taxta mashiiati اllahi subxaana wa tacaala in shaaa cafaa canhu wain shaaa cadab laakiin waxaan go'aaminaynaa marka hore hoosta ka xariiqaynaa muslim aan mushrig ahayn inuusan ku waaraynin naar muslimiin aan mushrikiin ahaynna in naar la gelin oo kadibna laga soo bixinna ahanamiyiin oo ahlujannau dhihi doonaan kooxda maaragtana xoogou nabaraha leh madow ku yaallo aljahanamiyiin wey kooxda jahaname intii lagu qumudiyey haddana laga soo bixiyey idan maadaama ay saa tahay fallaadhay kor loo gana maxaa tahay nin walba fulo yaa kuu sheeg inaad tahay qolyaha uun laiska cafiy ee dalka nabi maxamed ku fayli aan la shiilaynin aan la qumudanayn yaa kuu sheeg warka asaga joog idan muslimka ahlu tawxiidka naar ku waari maayo in ahlu tawxiid oo ahlu kabaa'ir oon toobad waa la cadaab ina waa la cafiy howlahaas ilahay bay subxan u yaallaan idan shafaacada nebi maxamed yaa ayay shareecadu sugaysaa qur-aankaa sugaya oo maqaam almaxmuud baa lagu fasiray axaadiis nabi maxamedna iyadoo mutawaatira ku sugnaatay shafaacada ayada ah yay inkireen khawaarij waxaa kaloo inkireen muctasilo weliba mucjizadeenna ku xadgudbin ayagu waxay leeyihiin shafaacada nebi maxamed ruux naar lagaga soo bixin maaye dadka muslimiinta ah ee jannada galay buu nabigu intuu u shafaaco qaaday yaa loo kordhin ilaahay baa wuxuu siinayaa addoon meel dhexda dejinaya nebi maxamed ilaahay xoogo ugu dar laba dabaq ugu dar laba dabaq baa lagu daraya idan biirtifaaci darajaat bay shafaacadna wax ka qabanaysaa mooyeene ruux naar galay oo naar mutay ka soo maayo leeyihin mucsiladu idan khawaarijim cusub shabacda waa inkireen shabc nabi maxamed toddoba qaybood wey sida raajax ah dahabina kitaabbu ka qoray awalu man alafa fi shafaacati kitaaban mustaqilan waa dahabi raxmatullah caleyh selafku kitaabtooday baabgoona ku sheegaan oo way fafaahiyaan laakiin kitaab mustaqil oo ihbaatu shafaac layado dahabi ugu horrey shamubila kitaabbu ka qoray qayima isaguna risaalha mabuuc anaaba haya ninkii kobiyeysan ka risaalo yar wey ayib marka asagaa ugu horrey risaalo qayima fiican buu leeyahay oo axaadiisu dhan bu ku ororinayay amumila kitaab qayima ka qoray idan amaa salafka kutubto dhan bay ku ururiyeen idan shafaaca inay jirto faman tanfachum shafaacatu shaaficiin baa qur-aanka caddaynaya gaalada marka laga soo hadlay baa l shafaacatu shaaficiin anfici mayso ergada dadka ergeynaya ma anfacayso mafhuum almukhaalif waxaan leenahay muslimiinta waxaa anfici shafaacatu shaaficiin ayib man da aladii yashfacu cindahu ila biidnih walaa yashfacuuna ila liman irtadaa qur-aanka o dhan baa caddaynaya ayib walaa tanfacu shafaacatu cindah ilaa man adina lah intaas quraan iyo sunado dhan ba caddaynayso idan ninkan dalq ibni xabiiba khaariji buu ahaa wuxuu inkiri jiray ruux naar galay inuusan naar laga soo bixinay wamaa hum bikhaarijina minha bay ku dhegan yahay ayb yuriiduuna an yakhrujuu minha wamaa hum bikhaarijina minha ama wahum bikhaarijina min annaar howlahaaso dhan mintay daliishadaan bay halka tagnaayeen haddaba wuxuu uhi fasa'altu jaabiran jaabir baan weydiiyey faqaala jaabir wuxuu ihi yaa ulayq bukhaarintiibu ka rabaa alq ibna xabiib bu ninka magaciisa ah alq ibna xabiib oo mukabar ah fasakarahu jaabir yaa ulayq intaasuu bukhaari ka rabaa baabka kale s baab kale inaad ruuxa magaciisii aad taskhiirin karto samictu nabiya nabi maxamed baa yaquu leh yakhrujuuna way ka bixi doona dadka ahlo kabaa'irka min annaari naartay ka baxayaan bacda dukhuulin geli kadib intay naarta galeen kadib bay ka soo baxayaan naarta wa naxnu naqra'u waxaanu akhriyanoo naqaanaa alladii taqra qur-aankaad akhrinayso ee daraandayn qalqiyow anaa saxaabi oo nebi maxamed afkiisa ka qaato kaa aqaana ee qur-aanka macnuusan lahayn ha xambaarsiina feraha ka rar kada aayadda ayib qiso dheer bay ahayd wuxuu leeyahay alq ibni xabiib annagoo dhallinyaro aan xaj ka aadnay bu markaan xajka soo aadnay yaa waxaan u nimid jaabir oo jooga oo axaadiis warinaya markaasa axaadiisu jaabir warina waxaa ka mid ah axaadiisu shafaaca in dad muslimiin oo naar galo naar mutay laga soo bixin doono naarta markaasaa nidi buu i khawaarijna waa nahay bu yar oo baasha ay ku qullibanta markaasaa nidi bu i jaabiru waxaad sheegaysa maxay tahay faqara'tu calى jaabirin kula aayatin dakaraha allahu subxaana wa tacaala fiiha khuluuda ahli الnaar aayad kastoo qur'aan ah oo sheegaysay ahlu naarku inay naarta ku waarahayaan baan dareeriyeybu qur'anka intaan ka so bilay baqara ila barabnas baan sii daayey aayado ku jira suuraة alxaj aayado ku jira suuraة asajda ee sheegay in laga baxaynin suuraة almaa'ida wuxoo dhan buu dareeriyey in aladiina kadabuu biaayaatina wastakbaruu canha laa tufataxu lahum abwaabu الsamاء walaa yadkhuluuna اjanata xata yalija اljamalu fi sami اlkhiyaad wakadalika lahum min jahanama mihaad wa min fowqihim hawaash wakadalika najri almujrimiin aayadahaas o dhan buu dareeriyey najri daalimiin idan idan saxaabigu waa dhagaystay ururi adu dali w aayada sheegtay in naar lagu warahay wuu ururi ayb faqaala yaa dalqi wuxuu ku hi aturaaka ma waxaad u aragta ay kula tahay aqra'a likitaab illaahi minii wa aclam bisunati rasul lah minii waxaanu aayada dulaangelinayso ma waxay kula tahay aniga jaabir aan qur'anka iga taqaano oo sunada nabi maxamed iga taqano hadda soo rucliyey oo tacbaana oo weliba khaarij noqday idan garta mugti waa la kala qadanhayaa wuxuu hi maya kaama aqaano ballamkiil adaga yaqaana qur'anka bal anta aqra'u likitaab ilah waclam bisunati rasuulilah mini wuxuu hi marka jaabir inta aayada akhrido dhan ee khuluudka sheegtay inay naar lagu waaraha sheegto kulli gaala iyo mushrikiin bay ku saabsanta hal ruuxoo muslim naar ku waari ma jiraan ayb ruuxii naar gala khawaarij waxay dhan waa ku waarahaya iyo muctazilo murji'ana waxay tidhi naar ruux muslima geli maayaba annagu maxaan taagannahay dhexdhexaad kaatikaati miya dhexdhexaad baan taagannahay aan iska khariban kaatikaati waxay taba ma naqaan <laughs> waxaan leeyahay ruux muslimin naar ku waari mahay khilaafan lilkhawaarij wa lilmuctazila muslimiinta qaybo ka ah naar bay gelahayaan khilaafan lilmurji'a warkaasaa loo baahanya waana sina nusuusto dhan bay taaganayso ayib adigu marka jaabir muku waaniyey oo sheegay buuri dhagaha aan beelaba dhagaha la haytiro oo indhaha alla iga soo riday bu haddaanaan ka maqal nabi maxamed asagoona dad muslimiin intay naar galeen aan ku waawin laga soo bix bishafaacati baa jir haddaanan aan beeladhaha laga soo riday niyo tartiib nabi maxamed qur-aanka xaggeed ka keentay nabi maxamed baana soo gars hadda asagaa fasiray qaadaan layidhi idan saacadaasu toobad kale oo isdhiibi wuxuu dhabu ka noqday asagiyo koox kale baa ka noqotay keligii ma ahayn <clears throat> markaa bukhaari wuxuu ka rabaa intan ah yaa tulayq in ruux magaciisii cumar baa loo yaa cumayr baad ka dhihi ayb waa bedelaysa baabu yudca rajulu ruux waxaa loogu yeedhayaa biaxab اlasmaa'i ilayh ruuxa muslimka waxaad ugu yeedhi magaciisa ku u jecelyaha ruxdu dhowr magac leeyahay magaca wanaagsan hooyadii ay ku kolkoliso ama bilcaantiisu ay ku xariirto ama yaa la rabaa midka saaxiibadii ay ku minjaxaabayaan lama rabo rag ilmadeerta ama dhalinyarada ama sideega isku eyniga mogtays waxba iskuma ogole ama magaca magac ku daraya lagugu yeedhi magaca sodohdii ama xaaskiisu ama hooyadii ay ku kolkoolisa magacaasa loogu yidhahya hadaad garanayso xadaana maxamed abibakr aw almaqdami qaala xadaana maxamed cuثmaan bn sayaar alqurashi xaabn xajar wuxuu le waa maqbuul ibn xibbaanna waa tawii waa aciif idan warka daara qudnii horta socon maayo maxaa yeelay han imaam ba wax ka warisa ninkan maxamed bn cumaan rawa canhu أكثر من خمس sida تrjamadiisa ku sugan تadيب تhذيب إذا marka waa majhuul oo majhuul cayna socon mayso abuفarx أجd warkiisa uri waa ضaciifna asagaaba ضaciif ah wadaalka ninka waa aciif laftigiisa ayaa ضaciif oo qadxi ku sugan yahay waxaa soo haray warka xaabn xajar ee maqbuul ah xaabn xajar warkiisa uu haray warkaasaa macquul wuxuu u jeedaa layin maa lam yutaabac laakiin haddee waa in la helo talyinka halaturkiisa loo helo weeye war cad loo helo si kastaba noqota ninka asaga ah waxaa loo badan yahay inuu daciif yahay dacfigusuna wuxuu u badan yahay jahaalo un ku sugan laakiin hadda qadxi qumada lagu sheegay ma arag waa jahaalay u badan tahay <clears throat> qaala wuxuu uhi sheekaas xadaanaa waxaa noo warramay dayaal ibnu cubayd ibnu xandala iqat imaam qaala xadaanii jaddi awogey baa ii warramay oo haddee ah xandala ibnu xidyam qaala wuxuu ihi sheekhaas kaana nabiyu saxaabigaas kaana nabiy nabiga ilahi wuxuu ahaa yucjibukuu cajabgeliyo u boga u bogi jiray jeclaan jiray an yudca rajulu ninka in loogu yeedho ama an yadcuwa arajula bacdu nuusik baa waxay qoran an yadcuwa bilwaaw bay qorahayaan nabigu in ruux loogu yeehu jeclaa biaxabi asmaa'i ilayh magacihiisa midku u jecelya ruux wa axabu iyo kunyooyinkiisa iyo naanaysiisa midda u jecelyahay kunyota u jecel yahay nocaa ku jecelnlagu yeeo aciifu shekh yidhi ama ninka iska le saaxib zawaaid adab mufrad wuxuu leeyahay xadiidku calaa aqalkooda waa xasan wuxuu naqdinayaa tabciifka maxamed cumaan buu naqdinaya wuxuu le waa xasan ama waa saxiix saasuu leey baab taxwiil ismi caasiyata in la bedelo magaca caasiye ah haweenayba magaceeda caasiya waa magac khatara waa la bedeli bal waxaa magac jamiila la odhanaya waa la hagaajinaya xadaثna صدقة بن الفضل أبوالفضل المروزي ثقة إمام قال xadaثna يحيى بن سعيد القطان عن عubayd اللaه بن cمر بن xفs بن cاaصم بن cمر بن خطاaب عن ناaفع mولى cمر عن cمر النبي نبي محaمد غayara wuxuu bedelay اسمa cاasiyةa gabadha caasiya la odhan jira magaceedii ayuu nabigu bedelay wa qaala wuxuuna yidhi anti jamiila gabadh yahay jamiila lagu yidhahdaa caasiye laguma yidhahdo waa magac xun gabadhi ilaahay caasiday caasiyow hee wax soo ma ah warka soo gara ma ah jamiila lagu yidhahda sacdan laga bilaabo caasiye ma jiro ayib muslim iyo khayrkii waxay warinayaan inay gabadhu ahayd ibnatan licumara gabadhu cumar dhalay ayaa magacan loogu yeedhi jiray caasiya nabi maxamed ba ogaaday fakhayaraha ilaa jamiila bacdu riwaadna waxay tilmaamayaan sida xaafin xajar isaaba uu ku sheegay inay ahayd xaas ka mida xaaskii sayidina cumar idaa magac waa la bedelaya magaca noocaas oo kale ah xadaثna عlي بن cabd لlah madini abuاlxasan w سacيid ibn mxamed sadu qaala xadaثna yacquub ibn ibrahim yacquub ibn ibrahim ibn sacd ibn ibrahim ibn cabdiرaحman بn cawf الzuhri waa wasigi cabdiرaحman بn cawf الzuhri weeyaan waa iqaة faadil yacquub min xaafiظ iqa wey xadaثna abi aabayga i warramay oo de ibrahim ibn sacda can muxamed ibn isxaaq ibn yasaar صaaxib اlmagaazi qaala xadaثanii mxamed bn camr ibn caطاء iqaة imaam anahu taabicigaas dakhala calىa zaynab buu u galay binta abi salma saxaabiya wey gabadhaas zaynab binta abi salma fasa'alathu waxay weydiisay zaynab baa waxay weydiinaysaa camr bn caطaa maxamed bn camr bn caطaa baan rabaa waxay weydiisaa can ismi ukhtin lahu cindah gabadh walaashii ah yay tiri walaashaa magaceed haddaan zaynab bint abisalm ahay maxamedow gabadha walaasha ee kula joogta magaceed faqultu waxaan ku idhi ismuhaa baratu gabadha waxa la bara gabadhii ilahay addeecaysay baariyadda ahayd baa layadaa gabadha idan baratan lama ogolo maxaa loo ogolay bumbuunin baa ku jirta falaa tuzaku anfusakum huwa aclamu min attaqa yani inaad tirahdo anugu waxaan ahay waa la yhahda almuiic baa la yidhahdaa magaca alcaabid baa layidhahdaa warkada magaca asheikh alfaadil war hawsha u kaade lama ogolo shareecada dembiwelintaana ma ogolo ruuxa magac xunna looma ogolo yani shareecada wasat kadalika jacalnaakum ummatan wasata ayb faayar smaha qaala waxay tiri hayir ismaha gabadha magaceeda bedel faina nabi nabiga ilaahay sal l slam nakaxa wuxuu guursaday zayna binti jaxsh gabadhaasuu guursaday wasmuhaa bara magaceeduna bara la odhan jiray magaceeda bara la odhan jiray nabigaa guursaday zaynab fakhayara ismaha ilaa zaynab intuusan nabigu guursanin waxaa la odhan jiray weye bara binti jaxsh nabi maxamed baa guursaday barra kaa socon maysaa layg bal anti waxaa tahay zaynab binti jaxsh ayb agee ka soo baxay kharajtu min cindi barata gabadhi baarageed baan ka soo baxay gurigeed agee socotaa midaan baarahayn gurigeed socda bu macnuhu noqonaya hadi jannaan ka soo baxo naar loo socda macnuhu noqonaya meel baari iyo biri yaalli iyo wanaag baan ka soo tegay meel balaayata loo socda macnuhu noqonaya lama ogolo waxaaso dhan ayib fadakhala nabigu wuxuu u soo galay <clears throat> calaa ummi salamata yani mid mid labaad wey taa hortu qabsay tiri oo zayna magaceeda bara loointa nabigaa bedelay mid labaad fadakhala nabigu haddana u galay oo uu dhistay aroostay calaa ummi salama xiina wakhtigii tazawajaha uu guursaday wasmuhaa cafwan wasmidhe magacaygan waxa loodhan jiray tiri bara aniga zayni kula hadlaya ee ina abi salama ah ee ummu salama ay dhashay nabi maxamed markuu hooyada guursaday magacii waxaa loodhan jiray bara fa samicaa nabigaa maqlay ummu salama maqlayo tadcuunii igu yeedhaysa barata yaa bara kaali biyaa ah, nabiga u sheegi leh na gabadhu magaceed bara la yidhahdaa faqaal nabig wuxuu laa tuzakuu anfusakum naftiinna ha ammaanina ha dhaldhaalicina ayib ha dahirinina ayib faina allaha ilaahay baa huwa aclam huwa asagu unbaa aclam u ogaal badan bilbarati midda samafalka ah ee baariga ah min kunna xaggiinna iyo walfaajirati midda kabacadka faajirada kaba cadkee khariban ilahay ka goosatay iyo muddo rabbi ad dhexda rabbi ka bax hawsha ka bax samiiha gabadha u bixi umu salamay zaynab faqaalat waxay tihi marka eh, saxaabiyad ee eh, gabadhi fahiya zaynabow faqaala waa maxay waa zaynab bintu umu salama zaynab bintu umu salama waxay leedahay maxamadow gabadhiinu saacaddan laga bilaabo zaynab wey bara zaynab bintu jaxshi baa laga diiday oo anigu nabi maxamed iga diiday iga socon weyde adna kaa socon mayso idan walaasha magaceeda bedel wey faqaala waxay tiri marka zaynab bint abi salama fahiya gabadha walaashaha ah, zaynaba wey faqultu laha waxaan ku idhi gabadhii saxaabiyad ahayd usami yani usami maadaa wey maxaan u bixiya magacaan u bixiya yani magacii ay sheegtay hadda ee zaynab ahaa ayuu rabaa inay igu celiso faqaala waxay tiri زayn bdslm ayirhu magaca badel bara ah, ilaa maa shay u bedelo u wareeji hayara ilayhi rasuul nabi maxamed bara waa wareejiyey wuxuu u wareejiyey zaynab idan nabi maxamed meeshuu ka wareejiyey walaasha taagantay ka wareejiyo nabi maxamed meeshuu u wareejiyey waa maxay zaynab gew hayar wareeji magaca bedel wey ilaa maa shay u bedel hayara ilayhi rasulna wx u bedelay fasamiha u bixi zaynab baabu xubaabih asarb asarm huwa alqacu luatan gooy inaan ruua loo baxa asarm gooyo wey rixim gooye qaraabo gooye wax kasto gooye wax kharibo wey lama ogolo idan magacyaha la bedelo ayib marka waa la bedelhay wadaadii hore haweeney la odhan jiray allah yarxamha la odhan jiray siraad waxay u bixiyeen suuban heer siro magac fiican siraad moogtahay somaali ahaan waa ruuxa qarxa wey waxa kuulaaday qarxale hebel wuu siraada hayaa way siraaday tariigii wuu siraaday yani siraadku wax kuulaada wey ee ilah u qarxa ku dhowaada idan ruuxa naarba dab baa ka shidan wey idan wadaad baa waxuu bixiyey suuban siraad laguma yidhahda saacadda halka bilacad wadaad suuban ba lagu yidhahda suuban laakiin maxay noqotay barray noqotay suuban haddii la waxeeye waxaa weeye barro wey ayib marka faadume iyo xaliime iyo zaynab bay ku fiicnay xadaana ibrahim ibn mundir alxizaami qaala xadaana zayd ibn xubaab zayd ibn xubaab waa nin saduuq ah ila ana xadiiثahu can اthawri fiihi dacf dhowr koor baynu soo maray sheekha asaga qaala xadaanii abu cabdiraxmaan baana ii qoran laakiin sida raajixa xadaanii ibnu cabdiraxmaan wey wuxuu ibnu u qoray ma jiraa ibn ba iican xadaanii ibn cabdiraxmaan wasmuhu cumar ibn cumaan ba magaciisa cumar ibn cumaan waa magaciisa cumar ibn cumaan ibn cabdiraxmaan ibn saciid waana majhuul xal ninka asaga majhuul wey almakhzuumi wa kaana ismuhu magaciisu wuxuu ahaa asarmu baa la odhan jiray fasamaahu nabiy nabi maxamed wuxuu u bixiyey saciidan yani ninkan ibn cabdiraxmaan awowgii oo yaa sarmi la odhan jiray oo saxaabi ah nabigaa marka saciid u bixiyey qaala wuxuu ihi marka ninkaas xadaanii jaddii ibn cabdiraxmaan wuxuu leey xadaanii jaddii awogey ii sheeg saciid ahaade qaala wuxuu ra'aytu cuثmaan bn cafaan baan arkayo mutakian ku dangeega ama ku jaqilaysay fi lmasjidi masaajid ku jaqilaystay almuhim wuxuu ka rabaa intaa dambe yani in masaajidka lagu jaqilaysan karo ama lagu dangeysan karo dhib ma laha laakiin waxaa laga rabaa asarmi magac fiican ma ahee ninkii sarmi gooyo iyo loo bixiyo waxaa loo bixinaya iyo maguulaysti iyo waxaa loo bixin yaa saciid baa loo bixinaya magacyahaasoo kale curfigaa dadka u daynayna haddaysan magac ku xun meesha ruuxuu joogana ahayn magaca camaan iyo buunbuunin badan watana uusan ahayn waan fasaxayna <laughs> marka meesha kaga tago ma aqaano si la yeeli doono ayb haysam asag wuxuu leeyay xadiidku waa sugan yahay mujalladka koobaad boqol sagaashan toddoba iyo miya saddexaad konton iyo saddex ee majmaciisa ayuu saa ku leeyahy xadaanaa abu nucaym alfadl ibnu dukayn xadidkana ku darayna <clears throat> can israa'iil ibni yunis ibn abi isxaaq asabici can abi isxaaq asabiici can hani ibnu hani hani ibnu hani sida raajixa ninka asaga ah waa xasan alxadiid sida raajixa ah wadaadana waa daciifiyeen ayib can caliy bni abi aalibin qaal lama wulida alxasanu xasan markuu dhashay ibnu caliy ibna abi aalib oo gabadhii faadumadeed ku curatay samaytu waxaan u bixiy wadan cali ahay xarban baan u bixiy wiilka xasana markuu dhashay xasan ibnu binti rasuulilah wuxuu u bixiyey xarb dagaal oogu bixiyey fa jaءa nabi maxamed baa yimid faqaala wuxuu yidhi aruunii itusa ibnii wiilkaygii maa samaytu maxaad u bixiseen wiilkaygii faaruma ku curatay maxaad u bixiseen caliyow qulna waxaan nihi xarban baan u bixinay col haya ama colow ama colad baan u bixinay qaalana wuxuu yihi bal huwa xasan xarban ma aha wiilkaygii xasan weeye ninka wanaagsanaa wey falamaa wulida اxusayn xusayn haddana markuu dhashay radi allahu tacaala canhu samaytu cali waxaan u bixiyey buu hi xarban baan u bixiyey ali wuxuu rabaa dagaal ogo inuu wiilasha noqdaanoo ay raggaas ka dhiciyaan waadana waxay leein ma ahee wuxuu rabaa in magac wanaagsanaba u bixiyo hadduu magac iska aan dhib lahayn oo faadadii cali u doolaan nabigu in iska daaya laga magaca uusan bedelin laakiin marku magaca yar quruxsan ay ku dhijiyaan wiilka nabi maxamed baa ka xanaaqo mid fiican buu nabigu bixinaya halkaana wada dab maraya laakiin dhiba ma laha fa jaa nabi nabigaa yimid faqaala wuxuu hi aruuni haddana ibnii wiilkaygadhashay maa samaytumu maxaad u bixiseen qulnaa xarban baan u bixinay qaala wuxuu hi bal huwa xusayn xasan ninka hore sooma xusayn wey waa xusayn yarow xasan yarow wey ayib falamaa wulida aali wiilka saddexaad wiil saddexaad baa ku xidhay xasan xusein ku xigay oo durbo dhintoon aan cimrayn baa ku xigay samaytu haddana waxaan u bixiyy xarban baan u bixiyey waa la dabagalay weysi xarbi fa jaaa nabigaa yimid faqaala wuxuu hi aruuni itusa ibnii wiilkaygii maa samaytumuuhu qulnaa waxaan u bixinay xarban faqaala nabig wuxuu hi bal huwa muxasin wanaajiye wey xasan wanaagsana wey xuseenna asagoo wanaagyaro wey dhib ma laha muxasinna wanaajiye wey hagaajiye ayib xarbi laakiin col haye iyo colaad iyo colow iyo howlahaas wey aniga muxasin baa ii qor haddana ka fiican waa isku mid laakiin muxsin wanaasiye iyo ixsaanfalo un wey samafalo dhib male uma qaala wuxuu ii nabigu markuu intaa wiilasha isdaba dhigay inii anigu samaytum waxaan u bixiyey wiilasha biasmaa'i waladi haaruuna nebi haaruun wiilashiisii magacyahooda baan wiilashiisa u bixiyey xasan iyo xuseen iyo muxsin ama muxasin waxaa tiradaba muxuu u bixiyey saddex wiiloo nebi haaruun iskugu xigtay wuxuu kala bixiyey shabrun wa shubayrun wa mushbir shabrun waa maxay aa waa ereygu waa cibraani oo lafdi waa luqa yahuudeed wey idan macnaha ay ku tahay bilcarabiyan waa maxay shabrun cataa waa siisma rabbi cataa wey cataa ibn rawax cataa ibnu saa'ib iyo ismail cataa wey lafda kelimatu shabr idan waa siismo iyo deequ rabbi bixiyey cataa iyo wa waa cataa oo si la taskhiiriyey iyo wa mushbirun waa isimkiisi faacil hadda soo nabi muuse soo dhihin xasan shabrun buu la mid yahay xuseynna muxuu la mid yahay shubayr muxsinna maxaa la mid ah mushbir idan waa kelimaad ku wareegaya caطaa sida asmaadii carruurtii nebi maxamed ay u wareysay bilxusni wاlxasan bay asmaadan waxay ku wareegeysaa bilcaطaa wاlcaiya wاlmucطi mushbir waa mucطi wey ayib ضaciif bu shekh lakin xadiku xasan weeye xadiku waa xasan xaakim wuxuu leeyahay hada xadiiثu صaxiixu اlisnaadi walam yukharijaah wasakata canhu الdahabiyu waxaa kaloo xadidka quweeyey hayثami isna waa quweeyey wuxuuna ku xidhan yahay ninka haani ibna haani ama daciifa mise waa iqo nasaai wuxuu leeyahy laysa bihi ba's ibn xibbaanna waa tawhiiqiyey cijlna wuxuu leeya waa kuufiyun iqatun taabiciyun jaliil sidaa darteed ragga qaarkiina waxay ku sheegeen dacfi iyo nakaara ku sheegeen laakiin ninka inuu xasan xadiiثa maraynaa idan xadiidku waa xasan hada wabilahi towfiiq